الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم ثبت أقدامنا على الإسلام وقلوبنا على الإيمان وألبسنا ملابس الأمن والأمان وارزقنا فهم أسرار كتابك العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدريك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويقيم الصلاة ويؤت الزكاة وذلك دين القيمة إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نير جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة العلق سورة العلق xinjiraha boode suuradeedii haadaa maxaluhaa suuratu iqra'na waa la yidhaah suuratu lqalamna waa la yidhaah iqra'day ku bilaabatay ama khalaqa alinsaana min calaqo ama aladii callama bilqalam saddexdaba waa loogu magacdaraa suuradan marka waxaa suuradihii makigahabay ka mid tahay bal eh, qaybteeda u horaysaa ilaa callama alinsaana maa lam yaclam waaba koo waxyigii nebigu kusoo dega calayhi salaatu wasalaam tii u horreeyeyba mutlaqan mutlaqan waxyigii nabiga kusoo dega calayhi salaatu wasallam uu dejiyay kii u horreeyeyba wey awalka horreeyay nubuwadii u horreysayba nabiga caleyh salaatu wasalaam jibriil baad intu u yimid oo sidii arday baad markaas nabiga caleyh salaatu wa la barahayo qoriyaa iqra maa ana biqaari'in mid wax aqriyi kara miih mid wax aqriya miih saddex jeer baad marka nabiga intii mar walba nabiga baad waxoogaa un la jijibiyo oo la yar bukhuuriyo oo la yar culaysay baad ugu dambaystii marka u dambaysay iqra bismi rabbika alladii khalaqa khalaqa al min calaq labiga leey alayhi salaatu wasalaam baad marka qaybta ka dambaysana waa unmaki iyaduna baad ah laakiin way ka dambaysataa aad bay uga dambaysay quuluu dhaha muuminiintiya bismillaahi magaca ilaahay baanu ku bilaabanhaynaa allihii arraxmaani naxariista guud naxariisanahay allihii arraxiimi naxariista gaarkaa naxariisanahay allaha magaciisa annagoo cuskan baanu bilaabanhaynaa suuraddii iqra' baa layidhi aqri muxamadow iqra' baad aqri baa layidhi mubtadi'an xaalaa tahay mid ku bilaaban qiraa'adaada bismi rabbika rabbiga magacii baad xusidii adoo ku bilaaban baad bismillaahi araxmaan iraxiim adoo ku bilaabhay ilaan qiraa'ado dhan bayse madluub fa idaa qara'ta alqur'aana fastacid billaahi min ashaydaani arajiim shaydaanki intii layska naaro haddana kadib sunno baadle markaas waayo bisinkiina baadle la aqriyo suuradahoo dhan bilowga dee loogaba dhigayba baad suuradahoo dhanba basmada igu kaasoo bilowga looga dhigay baad bal eh suuradaha bartankooda haddaad ka bilaabiba culimada qaarkood baadle marka quraad iyo ayba inaad basmalada aad ku bilowdo hadduu qur meel aad ku joojiso suurad bartankeeda ood ka bilaabayso waayo marka meesha inaa horta aad استعاذ يد مرن مله فإذا قرأت القرآن قرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم basmalad inaad ku darto kolay waa sunna baadiyaaba ileyhi culimada way qaarkood leeyiin bismi illaahi araxmaani araxiim dheh kadibna meeshii ka sii wad iqra aqri baa layidhi mutawaya bismi rabbika muftatixan xaalaa tahay mid ku furfuranhaya qiraa'adaada bismi rabbika rabbigaa magacii adiga oo ku furfuran baadle aqri aladii rabbigaasoo khalaqa alkhalaa'iqa khalaa'iqdii oo dhan abuuray kulli makhluuqaadkii dhammaantood abuuray khalaqa abuuray oo gaar ahaan alinsaana insaankii abuuray oo min calaqin xinjira ka abuuray baa insaankan kaamilka ee ordi ee caaqilka ee wax garan oo hadli oo wax sheegi oo lafihii iyo dhuuxii iyo dhaacaanki iyo dhiiggii iyo maqaarkii iyo wadjildigii iyo timihii intao dhan koobana quruxda badan xinjir dhiiga ka abuuray baad Hmm. allahaas eh, adigoo magaciisa xusi baadle marka aqli baa lidi aladii rabbigaasoo khalaqa abuuray alkhalaa'iqa makhluuqaadkii abuuray guud ahaan khalaqa abuurayo alinsaana insaankii abuuray gaar ahaan min calaqin xinjira ka abuuray iqra aqri baa rabbuka rabbiga alakramu midka wanaaga badan uu yahay oo wanaag baad leh wax kula tartamiyo waxaaga istaagay uusan jirin alladii rabbigaasoo callama baad le baray al-insaana insaankii baray alkitaabata bilqalami qalamka wax lagu qoro baad cajiib wey ay alqalamu axadu lisaanayni callama baray oo al-insaana insaankii baray maa lam yaclam waayahay wuxuunsan aqoonin baadle marka qabla tacliimi intaan weli waxay la barin baad intaan weli wa la berin baaallahaas aqri baa la yidhi markaas qur-aankiisa baad hadda nabiguna wuxuu ahaa calayhi salaatu wasalaam laa yaktub walaa yaqra' buu mid ummi ah oon far aqoonin oon kicinin xaraf oon waxba qorin oon waxba aqoonin buu ah nabigu calayhi salaatu wasalaam baad waana loogu talagalayba mucjizada waa loogu tala inuu nacanaha arrintana la rabaa inay mucjizada lagu muujiyo baad nin intaasoo baadle marka faraha yaqiinay oo kala duwan yaqiinay oo taariikhihii baadle soo baadle aqrin jiray oo macnaha wax kicin hayo oo wax aqrinhayo oo wax qori hayo oo wax kicin hadduu ahaan lahaa war taariikhii wuxuu akhristay muu sheegahayaa baa la odhan lahaa baad hadal baa meesha iman lahaa sidaa darteed umminimada in loogu daro in lagu dira nabiga waaba loogu talagalayba marka nabiga aqri waxaan laleehay sida wadaadada barhkood baad u fahmeen waraaq baad le markaas ama shay loo dhiibo adiga kitaabka musxafka war aqri lagu warnahay ujeeddadu saas maahaba mm-hmm. ah, ee waxaa weeye waxaan lagu dul aqrinhayo ee laguu sheegahayo aqri weeye weliba korka bes ka aqri ah, kitaab ka fiirsan ma ah iyo qoraal baad ataa inuu ka fiirsanayo lama ogolo koorka uun ka aqri weeye baad welidaaba ilaahay muxuu yidhi laa tuxarik bihi lisaanaka litacjala bih ina calayna jamcahu waqur'aanah faidaa qara'naahu fatabic qur'aanahu maxaa haddana la yidhi sanuqri'uka falaa tansaa ma halmaamajid baad waa loogu talagalay nabiga calayhi salaatu wasalaam bas waa inuu qur ka aqriyo baad can qalbi ilaahay baana ku sugahaya iqra aqri baa layidhi bismi rabbika rabbigaa magacii adoo ku dheehan alladii khalaqa abuuray makhluuqaadkii khalaqa alinsaana min calaqin xinjira insaankii ka abuuray iqra aqri baa layidhi walxaal rabbuka rabbiga alakramu midka wanaagga badan uu yahay alladii waayo rabbigaasoo callama baray alinsaana insaankii alkitaabata bilqalami qoraalka baadle markaas waa nacmo weyn oo baadle markaas wax lagu qorahayo baadle gacantii baad والله akhrajakum من بطون ummahaatikum لا تعلمون شيئا a ilaahay calooshii hooyadiin baa nin walba idinka soo baasoo waxba garanaynin baad wajacala lakum samca walabsaara walaf'ida waa intii wax lagu garanhaya baad ah, dhagihii baad wax ku maqlahay dhaayihii wax ku arkahay qalbigii baad markaas dhagu waxay maqlaan indhuhu waxay arkaan qalbigii weelaynhayabaad oo caqligii wax oo dhan baad markaa ku tacaluqay baad ha idan marka la'allakum tashkurun inaad ku shukridaan baad mudantihiin baad la'allakum tashkurun inaad ku shukridaan baad mudantihiin baad ku shukrin maysaan wa qaliilun min ibadiya shakur ilahi ilahi wa qaliilun min ibadiya shakur waxa igu shukrin adoomayga aad bay u yarihiin baad qaliilan ma tashkurun qaliilan ma tu'minun qaliilan ma tadhakkarun taad ku wana qaadanaysaan baa yar baad aad iyo aad baad ugu wana qaadanaysaan baad الذي علم الانسان علم بالقلم علم الانسان انسان كي بري ما لم يعلم وحنا قرنين بعد الدنيا اخر اي هذا مصالح الدنيا بل فيري ماشي لما رهي هاي بل الدنيا تي اخر انت لا غار الدنيا بعد واد قرنهيسا بني ادم داقدي iyo insaan bashar baa la awoodi wax ka baxsan inuu yahay waa la garan karaa adduunka hada meeshuu marahaya baad shaqadan shaqo intuu bani aadam ikhtiraacdo oo asagu iskala yimaado marka sidan baad u hogaamiyo inayna suuragal adduunkan ka qaarad ka qaarla wadahadun halow halow adduunkan ka qaarad ka qaarad baad marka saaun diyaarad ahaya markab ahaya baabuur saaun la soo wada dabamar ahaya baad waxyaalahan la wada adeegsan haya baad hubka iyo sabiilka fiir hadaba waanzalna alhadida fihi ba'sun shadid gorma la yiri miyaa waxan qoryahan iyo madaaficdan iyo waxan la isku garaacahay miyaa kulku ilaahay ilaahay wa anzalna alhadida fihi ba'sun shadid wa manaafi'u lin-nas adan kale ilaahay fiir wa manaafi'u lin-nas marka waad garanaysaa koonku waa meeshu marahayo iyo hadda adduunku waa meeshu marahayo insaan shaqadan shaqo intuu asagu iski ula yimid oo uu asagu bilaabay caqligiisa iyo fikirkiisa keliin uu ku keenay inaysan ahayn shaqadu ka culus tahay waa la dareemi kara weeyaad aad loo dareemi kara weeyaad allama alinsaana maa lam yaclam baad marka waana shaygii u horeeyey oo nabiga lagu soo dejiyay calayhi salaatu wasalaam waxay marka meeshaasi ku tusinaysaa baraarujin bacda u baahan qoraalku baadle meeshuu ku yaalla iyo nacmadiisu intay la eg tahay gowgii u reeba nabiga baad callama alinsaana maa lam yaclam lagu soo dejiya calayhi salaatu wasalaam baad marka cilmigu shay ciyaara ma ah baad nacmad u weynoo ilaahay ku siiyuu yahay baad kala ina alinsaana layadqaa an ra'aahu istaqhnaa ina ilaa rabbika rujaca intaa kadib baad markay soo degtay baad kadib waa kii waxay kala go'ay oo baad cabbaar kadib waa kay markaa soo degaysay wada yaa ayuha almuzammilu qum illeyla ilaa qaliila yaa ayuha almudairu qum faandir warabbaka fakabir marka suuradan hal mar ma soo wada degin baad eh, suuradan hal mar ma soo wada degine xagga tagmiilka suuradaha ka horreeyaa oo laga horkamilay baad kallaa ina alinsaana layadqaa kallaa waxaa sugan waxaa xaqaa bay yidhaahdeen baad culimmada qaarkood kallaa aba bimacnaa ala kallaa baraaruge ina alinsaana insaanku layadqaa way mid mid qooq badan weyaalba waa mid xadgudub badan an ra'aa inuu arkay hubaadle naftiisa inuu arkay istaqhnaa mid deeqtoomay bimaalihi can rabbihi inna ilaa rabbika rujcaa insaan oo kibirta amaada kibrin baabaadle markaas waayo masiirkiiyo noqoshadu xagga rabbiin buu ahaday baad ilaahay baa kula xisaabtay kuna jazaynhaye xuunkiisana baadle kugu fulinhaye aayaddu aayadahana amama suuradda baadle qaybteeda damboodhaan alcibratu bicumuumi lafdi laa bikhusuusi sabab insaan kasta oo baadle marka wadadaa laga helo kulli baadle markaas ayadaha soo socda ama suuraddu way camimaysaa hase ahaatee khusuusan abujahlin iyo nabiga calayhi salaatu wasalaam labadaasay baadle marka kusoo degay haddee laba nin oo qureesheed oo isku da ahaan jiray oo soo wada ciyaari jiray oo soo lagatami jiray hore isu soo aqoon jiraan laysi waxay sirku soo riraahayaan hatta abi jahl yaraantiisi baad le nabigu mar uu lagday oo jilibka baad nabar inuu ku oli jiray nabiga kaleey uu ku dhuftay baad ragis yaqaana baad marka abi jahl la intuu qooqay baad markaas maal qabeen ilaahay uu ka dhigay oo uu kibirsan yahay qabiilkii baad marka quraysheed ugu way kuwii baad markaas ugu laan dheeraysnaa kamid ah oo reer bani intuu ka dhashay kibirsan baad markaas waxoogaana kuwan qoladan baad markaas reer cabdimanaaf ayaguna hade laandheer ah welibana hade waay quraysh baad ragga usha usoo han jiray baad maka iyo waay xaramkii iyo baad usha usoo han jiray ah iyo kuwanoo ilmo adeertooda oo la looltami labadu way looltamaan soomaaliya waxay ina adeerkaa tarankaagana ma jeclo tirankaagana ma jeclayah tirankaaga ma jeclo inuu garabkiisa kaa waayood baabaada ma rabo waa inuu hadde ku kaalmaysto in adeer kaa dhigto dooniba tarankaaga ma jeclo inaad ka kormarto waa markaa deetana ayadana ma jeclo waad markaas waa un yacnihii saas waa isgorbagoyeentaas kaas waa la dooni marka reer bani maqsuumku aad bay reer cabdimanaaf yay ula taratami jireenoo waadle markaas ay macnaha u waxaan jireen tiibaa markaa nabiga calayhi salaatu wasalaam baad leeday kolkuu yidhi risaaladiibaa anigaaba la idiray iyo asagubaale markaas bas weeye baale hadday hadda risaalada ay qaataan reer cabdi manaaf reer bani maqsuum hadda waa laga dhaqaaqay wax kaloo dhan waad la taratami lahaydeene meeshan baan lagula taratami karin baad cadaawad marka gaaro asagu muujiyo aad u xeel dheer nabigu la dagaalamay waxaa hadaladiisa marka ka mid ahaa inuu yidhi lain ra'aytu muxammadan yusallii haddaan arkabaadle muxamed kadib asagoo tukanhaya la ada'anna calaa cunuqihi buui walla inaan halkaa kaga istaagi buui waana kolla daynhayn haddaan muxamed dambe oo wejiga dhulku ruuruuqa haddaan arko walla inaan halkaa geerka kaga istaagi buui baad uma ogolaan kare baadle markaas mar dambe isku dayna baadle markaas way noo soo socotaa baadle suuraddu baad tiibaa abijahl baadle ina alinsaana insaanku abijahl baadle marka hadduu rabo sababkii haba noqday laakiin insaanoo dhan wadadaa maray kulli baadle farqahi ku xaadhan insaanku layadqaa mid waaye qooq badan weeyaa la yidhi xadgudub wadeen muxuu la xadgudbi ruux inuu qooqa maxaa keeni baad waxaa keenaya walow basada allaahu risqa licibaadihi labaqow fi lard walow basada allaahu risqa licibaadihi addoomihiisa kulli hadduu risqiga u wada furo labaqow ardada way ku qooqi lahayn ayaguna baade waa xadgudbi lahayn waxaas aragtid baad markaas ilaahay maslaxadeenni wuu isku daadaaminaya haddaan maalin lagu qandhinin oo maalin ayna ku xanuunin oo maalin wadaadu kaa xanuunsanin oo maalin cunuguuna kaa dhimanin oo maalin adigu adaa xanuunsanin oo maalin ankan lagaa dhino maalin biilku kuu goynin oo aadan yar sisi noqonin sidii fircoonad ilah yar su malaysaaba suuragala sidii fircoon ilaahnimo inaad iska sheegataaba suuragala oodan waxba uuna ku taabanin baad ama kibirka aniga mooyeen wax kale ma jira baa iska tiraahid innal insaana la yadqa muxuu la qowqi an ra'aahu liajli an ra'aahu inuu isu arkay asaga inuu isu arkay istaqnaa mid deeqtoomay bimaalihi ku deeqtoomay can rabbihi ka deeqtoomay baad marka istaqnaa baa la yidhi marka inuu deeqtoomay lama dhihin baad ma deeqtoomi kara baad miskiin wey ma deeqtoomi kara baad ee asagaabaad marka waxoogaa wax yarqani iska dhigahayaba isaga mm, waxoogaa yarqani iska dhigahaye waa sheegasho idaca weeye ma aha baad inuu asagu wadaqani quman u yahay baad an ra'aahu an ra'a nafsahu naftiisa baade markaa inuu waayo u arkay baade istaqnaa mid deeqtoomay baad waa sida kii kale baade markii laga soo sheegay awsaafta ugu dambaystii la yidhi an kaana daa maalin wa baniina baad muxuu sidaa u yeelhaya facala maa facal an kaana daa maalin wabaniina baad inuu wiilal iyo waadle maal haysta darteed buu saa uu qooqay u kibrhaysan yahay baad kanna waa sidii an ra'aahu muxuu la yadqaa u noqday an ra'aahu an ra'aa nafsahu naftiisa inuu arkay baad istaqnaa mid deeqtoomay naftiisa inuu arkay baad waayo ina ilaa rabbika rabbiga intii kaanbuu insaanow arrujcaa laabashadu ahaatay baad waxba qoqkaaga dan ilaahay baad marka wejigiisa unbaa lagu jooji ara'ayta bal ka waran baa layidhi muxamadow baadle markaa ama cid kastaoo baadle markaas aragti ay ka suuroobiyo baadle ama baadle ikhbaar uu ka suuroobiyo alladii kii bal ka waran yanhaa baadle reebahay cabdan addoon min cibaadillaahi tacaala addoon addoommihii ilaahay ka mid ka reebahaya idaa sallaa addoonkaasi markuu tukada baadle balka waran kibirkiisa baad haddaan arka maxamed oo tukan kurkaan kaga istaagi baad oo addoonkan rabbigii ha caabuday rabbigii ha u cibaad ha u asaga hadduuna tukanaynin baad bal fiir adag muxuu ugu way nacabtoob ara'ayta balka waran baa in kaana hadduu yahay cabdigaa tukanhaya ay calalhudaa hanuun dushii mid ku sugan ow amase amara cabdigaas uu amray bitaqwaa cabsi ilaahay hadduu amray waayo markaas maxaa yacnihii baad ku jaban oo kani baad u waxay ara'aytase bal ka waran in kadaba hadduu beeniyey naahigaas insaankan qooqanebade wax nahyin hayaay haddii uu beeniyey rabbigii oo watawallaa caniliimaani iimaankii uu ka jeedsaday bal ka waran baa layidhi alam yaclam miyuunsan ogeyn insaankan sidan u qooqanayba dee addoommihii ilaahay cibaadadoodii koley ka celinhaya bianna allaha ilaahay yaraa rabbigu inuu arko baadla ka warqabo oo jazayn miyuunsan ah miyuuna ogeyn baa muxuu sidan baad ula qalab dhisan hayaabaad ninkan qooqanay baadle markaas kolbadhan u qalab dhisan waa maxay baad ara'ayta bal ka warran baa layidhi alladii kii baadle cabdan adoono min cibaadillaahi tacaala nabi muxamed caleyhi salaatu wasalaam ubudiyadu sifa lagu sifoobatay ugu xeer dheereed weeyabaa welidaabaa nabiga caleyhi salaatu wasalaam loogu tajamulin ogow waa ammaan tabaaraka aladii nazla alfurqaana calaa cabdihi alxamdu lilaahi anzala calaa cabdihi alkitaab mhm فإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا بعد فاتوا بسورة من مثله بعد سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا بعد أما أنت أحل أريد ويا بعد النبي عليه الصلاة والسلام لو أمانة هي بعد أرأيت الذي ينهى عبدا بدك أرأيت بالكور الذي كي إنسانك ينهى ريبهي cabdan adoon ka reebahay oo min cibaadina adoomahanadii kamid ah idaa sallaa markuu tukado ka reebahaya cibaadadii bal ka war ara'ayta bal ka waran in kaana hadduu yahay cabdigan baad la tukanhaya calal hudaa hanuun dushii mid ku sugan aw amara baad ama mid amraya hadduu yahay baad bitaqwaa cabsi in laga reeba ma mudan yahay ara'aytase bal ka waran in kadaba haddii uu beeniyey naahigan wax reebahayee qooqani haddii uu beeniyey baad xaqii baad iyo qur-aankii oo watawallaa cani liimaani iimaankii baad u fanduway baad iimaankii hadduu u fanjeediyey bal ka warran baa le alam yaclam miyuusan ogayn waayo addoonkan qooqani insaankan qooqane baad le marka kibirsanae naahigi ahee xaqa baad ilaahay saalixada baad le u ka reeban waayo miyuusan ogayn bianna allaha ilaahay yaraa mid arkahayo ka warqaba inuu yahay baad kallaa ha ka hadha insaankaasi wuxuu samaynayaba aahe insaankaasi wuxuu samaynhayo ha ka hadhaa layidhi baadle mhmm. lain lam yantahi baale lain lam yantahi baadle hadduunan ka reebtoonaanin can daalika arrinkaa uu samaynhayo iyo addoommada ilaahay oo xaqii u diidahayo nabiga calayhi salaatu wasalaam asagii inuuba la rumeeye iska badaaya hadduunan ka hadhin lanasfacan dhufane oo dhufane buu ilahay waan dhufanhaynaa oon dhufanhaynaabaad binnaasiyati food baanu dhufanhaynaa waa fooddiisii hadiid naasiyatin food baan dhufanaynaa buu ilaahay naasiyadaasoo kaadibatin beenaley ah naasiyadaasoo khaadi'atin waayo gafaysoo dembiiley ahbaad foodaasaanu dhufanhaynaa baa taasaa baad marka hadduuna joogin baad walle fooda intii la qabto Eh, yaa naar lagu tuuri weyo eh, luguba tuurnaarabaad inkaarqabahabaad inkaarqabaha naarab kuba dhacyabaad mhm. kalla eh, ha ka hadha insaanku bale waxaas bale lain lam yantahi hadduuna ka reebtoonaanin insaanku bale can daalik arrinkaabaad uu samaynhayo dhibkaa uu addoonka ilaahay ee tukanhaya uu ku hayo hadduuna ka reebtoonaanin buuhi ilaahay lanasfacan aliftubaada markaas nuunu tawkiidu khafiifa wey ficilkoo la soo labacaliyey mar saddexaad iyo mar af la soo caliyey ka dhiganta camal lanasfacan dhufanno oo dhufanno oo dhufanno asagoo la yibu ka dhigantaha ficilka baad waan dhufan haynaa oo waan dhufan haynaa oo waan dhufan haynaa baad maxaa la dhufan binaasiyati ay naasiyatihi foodiisaanu dhufan haynaa baad naasiyatin ka bedel food baanu dhufan haynaa waa afood sida afooda naasiyadaasoo kaadibatin beenilay ahbaal naasiyadaasoo khaadi'atin gaftay oo dembiilay ahbaal dembi ay u qasdi baal khaati iyo mukhti farqi baa u dhaxaya sida qaasid aahay waa mal qaasiduuna muqsiduuna say u kala dunaayeen baal khaadi waa ninkii gaf uu u macnaha baal dembi uu u qastay ninka samaynaya la yidhaha khaati dambi uu u qastay ninka samayn baa dambi aadan u qastin hadduu kaa dhaco wada mukhti baa la yidhaahdaa aahe mukhti baa la yidhaahdaa aahe dambi aadan u qastin baa hadduu kaa dhaco wada marka asin baraxata baa sida qaasid jaa'irku ahaba ninka way markaas way adliga baa aan sameeyna ka soo jeedo mhm. wa amal qasituna fakanu li jahannama hatab muqsid hadii rubaaci laga dhigo ficilkii muqsid hadii la yiraahdo jawr zuulintii weeye caadil buu baad markaa noqon hayaabad in allaha waaqsiduu in allaha yuxibu lmuqsidiin baad ilaahay muqsidiintu jecel yahay baad waa jawrkii buu zuulin hayaabad marka waa naasiyadaasoo khaadi'atin baa leeyidhi dembiile iho dembiga u qastaysa waanu dhufan haynaa baa leeyidhi macnaa foodiisaa la sheegi had falyadcu naadiyahu sanadcu zabaaniya kalaa laa tudichu waqtarib waakii ulaha la in ra'aytu muhammadan yusalli la ata'anna ala unuqi waakii oran jire nabiga tukan buu marka arkay kaleey salaatu wasalaam markaas soo boodi alam anhaka an hada وروحا سومانا كاربين يا محمد ألم أنهك عن هذا كان سومانا كاربين وكل يري بعض النبي هذا القرول مركا كل هذا عليه الصلاة والسلام أصغنا بعض مركا أسا وحيري بعض ما هذا أنا إيقودين إيسا ما أنا هذا wallaahi waad og tahay buui baad markaas waadigan maka oo la joogo saan ku ah, inaan ka soo buuxin buui maka khayl iyo rijaal baad fardi iyo waad rag dhalin inaan ka soo buuxin baad maanaa hadda iu goodinaysaa baad markaas ya maka buu yidhi wallaahi haddaan hadda baad markaas waayo aan dalab aan dalbado buui inaan fardi iyo baad markaas wiilal taaganun inaan ka soo dhigi buui baad marka waadigo dhan Eh, eh, mana hadda waad hadalka igu adkayn tiibu ilahay marka wuxuu yidhi falyadcu naadiyahu sanadcu zabaniya falyadcu bal ha u yeedho kaadibkani baad naadiyahu ahla naadiihi ahe kabdhoodkiisa waayo marka ehelkeedii macnaha dadkii baad asaga baad la jawaaya xulufadiisii bal ha u yeedhaa la yidhi baad sanadcu waan u yeedhaynaa ilaahay azabaniyata malaa'igta zabaaniyada cadaabka waad marka dadka ku tuujay ku alcalin jirtay yaan u yeedhaynaa haddii wal isku day lahaa baa leeyahay inuu yiraahdo wal warsoo birmaday waayo oobale marka uu isugu yeeri lahaa wallahu baaba li asagiyo waayo markaas ahlu naadigiisaba inay iraban iraban malaa'igta u jarjari lahayd baad ah, in la jarjari lahaa baad asaga waan isku dayno cabsaday baad tiba marka waxa leeyahay faliyadu bal ha u yeedhaan aragne ha qayliyadaa leeyahay naadiyahu ahlan naadiyi asxaabtiisii ila naadigubaad markaas intii wada fadhiisato oo tala wadaag leh naadig waa meesha laysugu imanhay kabdhoodkii way lagu sheekaysanay lagu hasaawahay ilan intii isku xulafoon baa sheeko wadaag leh ogow markabaad bal xulafadiisa ha u yeedhaa la yidhi baad ha u yeedha baad markaas hadduu run sheegi ah, sanadcu waxaan u yeedhaynaa bilaahi azabaniyat malaa'igta zabaniyadeed baan u yeedhaynaa baad aandhowr rabaadle waa ku dhacay ma isagaa u yeedhi karaba kallaa ka alba ka hadha insaankaasi baa layidhi insaanka kaadibkiihi ha ka hadha eh, waxaas baa nabiga marka waa laa tudichu haadheecinbaad wuxuu kugu yeedhay salaada ka tag buu ku leeyahay waxaas wax lagu adeeci kara sidii waliid ibn ghiraba loo lahaa walaa tudiic kulla hallafin mahinin hamazin mashaa'in binamimin mannaa'il lil khayri mu'tadin athim kana waxa leeyahay laa tudiichu haadi'in baalid baad waxa uu kugu yeerahayo iyo cibaadada iyo salaada ka tag ku leeyahay marna ha ku adeecin ee wasjud lillahi ta'ala hadaan asagoo sujuudsan arko halkaas kaga istaago soo mayn wasjud lilaahi tacaala ilaahay u sujuudo waqtarib ilallah ilaahay ugu dhowoon waada bisujuudi waayo marka iyo salaaddii ilaan waayo cibaadadii rabbi loola imanhay sujuudu salaaddii baa loola jeeda sujuud keligeeda ujeedadu maha waatii waxaa dheeray aqrabu maa yakuunu alcabdu min rabbihi wa huwa saajid markuu sujuudsan yahay u dhowow rabbigaa baa leesujuud dhegaysanin warkiisa baad wasjud sujuud baad markaas rabbigaa baad u sujuud macnaha u tuko waqtarib baad macnaha taqarrab ila allahi tacaala bilcibaada ilaahay ugu dhow baad بسم الله الرحمن الرحيم سورة القدر شرفت بعد مركز سورة ديري هذا محلها سورة القدر هذا لفظ بعد مركز ليلة القدر أم بالله مقعد دري مفسرين أكثر كوضو وحيليهم ومدني عبد الله بن عباس رجل مدهنا ومكي ويدهين بالي مركز سورة دني سورة القدر ليلة القدر loogu magac daray suuradihii baad markaas aha madaniga inay tahay baa loo badan yahay madiina intuu nabiga kaleey salaatu wasalaam ku soo degay baad suuradanna baadle kulligeed muhiimadeedu baa leylatulqadriga loogu magacdaray unbay ka sheekaynaysaabaa min bidaayatiha ilaa nihaayatiha leylatulqadrigu sharafta uu leeyahay waayo markaas iyo waxyaalaha dhexdiisa lasoo la keenay iyo malaa'igta baadle dhexdiisa baadle markaa soo degaysa iyo habeen nabadgelya say u tahay baadle qur-aankoo baadleba habeenkaa la soo dejiyey malaa'igta oo habeenkaas u degaysa qururaxan ka badnaa nabiga kaleey salaatu wasalaam habeenka malaa'igta soo qururaxa ka badnaanaysa iyo habeenkaas oo sideedaba wal habeen nabadgelya ilaahay amaan habeenaha kale ilaahay amaan iyo baad markaas iyo aafaba inuu soo dejiyo waa suuragal baad laakiin habeenka leeylatul qadriga baad amaanun alla baad iyo nabadgelya inuu soo dejin ay taas marka suuradu ka hadli bismillaahir rahmaanir rahiim inna anzalnahu fi laylatil qadri qaala tacaala rabulcusa wuxuu yidhi innaa annagu ansalnaahu waanu soo dejinay qur'aankii siyaqaa lagu garan baada yaaban la soo sheegina baad yaaban la soo sheegin siyaqaa lagu garan baad innaa annagu baad ansalnaa waan dejinay ilaahi hu qur'aankii fii leylati alqadr habeen leylatulqadri ah kaasaanu soo dejinay baad dejintan soo cabdulaahi ibnu cabbaas uu leehay waa dejintii guud wey laaxuun maxfuudka laga soo dejiyey baytulciza oo samaaudunyaha ku sugan lagu soo dejiyay kii weeyabaad tiaan horay baasaan u soo maraynay baad shahru ramadaan alladii unzila fiihi alqur'aan إن أنزلناه ضمير كبتاساب سي فسر مكت إن أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين ليلة مباركة دي ليلة القدر كان عادي بعد إنه ليلة القدر يهي بعد marka quraankii baa la asagoo duuduuban in lagu soo dajiyay baa markaas habeen ramadaana oo ramadaanka la yaalidiisu way badan yihiin khaasatan laylatul qadri ah in duuduuban baad samaa dunyahan loogu soo dajiyay kadibna jibriil dhowr iyo 20 sano way nujuuman baad marka qayb qayb baad ayad ayad iyo suurad suurad iyo baad markaas loo soo dajinhay kaas weeye baad marka ujeedadu قال تعالى إنا أنه أنزلنا وأنسود جنا بالله قرآن في ليلة القدر ليلة الشرف كان سود جنا ليلة قدرك ليلة الشرف هي كمال كان سود جنا ليلة بعد وما أدراك ما ليلة القدر وما أدراك محاك وقيسي محمد ما ليلة القدر ليلة القدر كوحو يا محاك وقيسي بعد أي وناق هي شرفت هي تعظيمك iyo fadaaisha ay leedahay waxa la koobi kara ma maxaad ka ogtahay leey laylatul qadri laylatul qadrigu khayrun baad mid ka khayr badan weeye min alf shahrin kum bilood oo laylatul qadri una ku dhax jirin kum bilood oo laylatul qadri una ku dhax jirin asaga baad ka fadli badan bal ka khayr badan saa uga khayr badnaan haya khayr badnidu amalka habeenka la qaban hayo yaa kun habeen amal la qabto baad ka fadli badnaan hayo آه عبادة هبين كا سميسو كن هبين عبادة سميسي بعد أمد واي مركا واي كا واي كسر واي كسر مري بعد أمد دقمي سباد آه واي كسر مري سباد والنبي عليه الصلاة والسلام يا هدي والله أجيسي أو بعد مركا أسرب هذا وحيا وحو أركي أمديه بعد مركا إنه هري ركم بدها oo waxaa la yidhi baale rag cibaadadoodiibuu la yaabay rag baale kun waaye markaas kun bilood kun bilood weligii baale jihaadun u taagnaa oo nasanin weligii hal habeen aan nasanin baale ragun intaas oo sano baad markaas eh, oo sanooo sano ilaahay unu cibaadaysanon weligii xataa waxaa laydha wax kale isku dayin baad markaas markaasuu nabigu caleyh salaatu wasalaam xoogaa kiira taabatayo ilaahayow aniga ummadayda cimrigeeda waad yaraysa haddee camalkeeduna markaa wuu gaabanhayaa ilaa nin baadle lix oo sano ilaahay u cibaadaysanayoon caasiin iyo adigoo markaa u badantahay lixdan lixdan sano bal fiiriba eh, boqolkiiba toban aad la imanayso baad wuxuu leeyimi ninkaas boqolkiiba toban aad la imanayso tiibaa marka la yidhi waxaanu ku siinay habeen laylatulqadri oho ka khayr badan baad le kun bilood ah. ninkii baad markaas kun ka bilood baad le markaas cibaadaysanhayay adiga halka bil cibaada halka habeen baad ugu tagi baad hal bil maxaan u leh halka habeen cibaada la timid yaad ugu tagi marka leelatul qadrigu marka inuu ummadeena khaas ku tahay yaa meesha laga dareemi markaas laylatul qadri khayrun min alf shahrin baad marka laylatul qadriga nabiga wala si alayhi salatu wasalaam oo loo caayinay oo nabiga uu soo socdo saxaabada aad u sheegtid uu leeyahay habeen ka heblaaya weeye laylatul qadri ogaada leeyahay kolkuu masjidkiisa nabigu ku soo dhaw alayh salaatu wasalaam laba saxaabioo dood daynays u haysta baad masjid dhexdiis umu maqlay dood baad dhibaato badana aafaad badana bas waa nabigu alla halmaansiiyay laylatul qadrigii waa tacyiinka meeshaas uu kaga tagay nabiga kaleey salaatu wasalaam kolay macna kale ku jire walayna khayr noo tahay baa iska rajeeynaynaa oo yani in laska seexdo habeenka egash egash la dhiilahaa waa suuragal ahe hadda habeen walba daydayo dadaalaa la yidhi ah, laakiin sidaasaa sabab ahayd nabiga calayhi salaatu wasalaam waxaan maqlay in buuri baad hebel waxaan u malaynayaa cabdullahi ibn xadradii inay ahaayeen saasaa iyo rajaxan baad ah, wakii saxanka bukhaari iyo muslim baa soo saarahay arrintu waa la qisa qisa ma ahayn ah, bas kalku nabiga ku soo baxay masjidkii doodii hadduu maqlay iyo shan qarki waaba laga kor yeelay baa leeyladii baad marka nabigu calayhi salaatu wasalaam bisha baale marka ramadaan dhexdeedaba leylatulqadri ka raadi weliba khaasatan baade tobanka sii dambe tobankii hore u ictikaafa weli ina iga dambaysa leylatulqadrigi tobankii labaadba ictikaafa tobankii labaad markuu ka baxay buu subaxdiisii baa nabigu khudba u istaagay ina iga dambaysaa la ii sheegay buu leeyahay tulqadrigii baad calaamooyinna wuu yeelay marka tobanka dambe awtaartiisa kow iyo labaatan saddex iyo labaatan shan iyo toddobiyo labaatan inta u sii badan kow iyo labaatan saddex iyo labaatan toddobiyo labaatanka aad baad le markaas adiladu baad le muqaay ugu sii badbadan tahay baad waxaabase kaloo meesha ku jirto culimmadu ay yidhaahdeen aqwaasha iyo adilada baad le marka saxaabadii laga soo raray iyo kolka la firi iyo nabiga laga soo raray inayba guurguurtaba oyna meel keliya ayna fadhihaynin oo lagaba yaaba ramadaan keliya haddii laguba koobaba inay ramadaanka toddobiyo labaatanka ahayd ramadaan kale ay kow iyo noqoto ramadaan kale ay shan ba noqoto ka kale baad marka sagaal iyo labaatanka noqoto yaaba iska suuragala ah ogow ayadana baad oyna meel keliya ayna fadhihaynin laylatulqadri laylatulqadrigu khayrun midka khayr badan weeye min alfi shahrin kun bilood oo laylatu qadri una ku jirin baad ayuu ka khayr badan yahay tanazalu tanazalu baad waxaa soo degaysa baad almalaaikatu malaaigtii baa soo deg والروح بعد ملك الجبريل باسوق لشرفتي سلو سوعي فيها في ليلة القدر في تلك الليلة ليلة داس ملائكتي با ايغو فرحة بعد مركا سيدا قرور وحار لك يالا بعادك لك يالا فرح يا هبينك بعد إلهي ملائكتي أسود الجنب عليه بعد biidni rabbihim rabbigoodbaad idankiibay la soo degahayaan iyo amarkiibaad min kulli amrin amar kulligiibaad qadaahu llahu subxaanahu watacaala waqadara amar kastobaad ilaahay uu qadaray kaasina la soo degahayaan macnaha sanadkan oo dhanna inta leylatulqadrika laga gaadhi wixii baad u dhexayana baad habeenkaasa la xugmin baad innaa anzalnaahu fii leylatin mubaarakatin innaa kunnaa mundiriina fiihaa yufraqu kullu amrin hakim amran min indina inna kunna mursilin fiha yufraqu baad marhaba fiha fi tilka al-layla المباركه يا يفرق كل امر حكيم بعد تاسا بدل kala geyn baa من كل امر امر كل جيبay la soo dagayaan malaa'iktaas baa leeyahay hiya leyladaas salaamun dhaatu salaama nabad galiyo mid u saaxiiba way amaan habeenka ilaahay baad markaas ummadii baad amaan shayaadiintii iyo wixii baladi laga qaban hayaba laga qaban hayaba ama salaamun waaya salaamid mid u saaxiiba way malaa'igtii ay muuminiinta salaam nabigu soo yiri calayhi salaatu wasalaam malaa'igtii baa soo deg آه أيغو بعد مركا وهم يصلون ويسلمون ويكل عبد قائم أو قاعد يذكر الله تعالى ملائكتي بسودق أيضا أو بعد بدنيد إلهي أوجي هاي بعد والحال هم يصلون أي دعين هيان ويسلمون أي سلام هيان كل عبد أدون كل قائم تاغن أو قاعد فديو يذكر الله تعالى بعد إلهي حساي كل بعد marka ina dikriga ilaahay lagu dadaalo salaadii iyo cibaadadii baad markaas habeenaha leelatul qadriga la shinsanayo taas aad muhiim u ahabaad aad muhiim u ahabaad waliba weliba bade kuma sii jirto inaad salaadihii bada faralkeed aad ku tukato jamaaco eh, haddaad bad maqribkii jamaaco ku tukato ood ceshihii jamaaco ku tukato oo subaxdii jamaaca ku tukato habeenka leylatulqadriga leylatulqadrigii waad waafaqday bad sunanta iyo inta kale waa waa dheeraad bay ku noqonhayaan baad laakiin baad eber matiid baad wadaad laylatul qadri kana qadima noqonaysid baad salaamun hiya xataa madlac alfajri hiya leyladaasi salaamun daatu salaama nabadgelya baad ama tasliimid mu'miniintii la salaamahaya baad marka mid u saaxiiba weeye xataa madlac alfajri ilaa duluc alfajri salaamta way socon malaa'igta malaa'ikta إلى طلوع الفجر وبري انت لا غاره إلى واو كبريه بعد أما أمانكم بعد ونصعن بسم الله الرحمن الرحيم سورة البينة بينة بعد سورة دادي سورة لم يكن هذا محلها حتى تأتيهم البينة إلا من بعد ما جاءتهم البينة تاسى الله مقع دريبان لم يكن نوالي هذا آه أيضنا sida baad culimadu u badan yihiin jumhuurul mufassiriin waa madani Abdullah ibn Abbas raglana wal amiin Mas'ud ayagana waa Makki baa laga soo tabiyay inay dhahaan baad laakiin sida loo badan jumhuurul mufassiriin waa madani bay leedahay soo waa madani bay leeyihiin suuradani baad lam yakun قولوا مؤمنين بسم الله مقع إلهي بانكم بالله الله الرحمن نحريس دقود نحريسنهي الله الرحيم نحريس تبادل خاص نحريسنهي قال تعالى لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين لم يكن بعد مين أهان آه مين أهين ما عمل بإلن ما يتهي بعد آه حرف نفي آه وقلب بعد آه حرف نفي وقلب فعل مضارع بعد ما اللي بيوجدنا مضارع من هذا الجلي أجو بعد مضارع بين قلي بعض ما اللي معنيه بين كدغ بعض لم يكن مينا اهين مينا اهان بل الذين كوي كفروا قالوا ومن اهل الكتاب يا والمشركين مشركين تيكلوا اسنام تعابدها منفكين بل كو كزول بل مركاس اما كتغ مينا اهان waxay ku sugnaayeen oo baad marka dalaalkii iyo gaalnimadii xumaantay ku jireen waligood mayna ka zuuleen حتى تاتيهم الى يغتماد البينه حجدي عديد حجه عدل يغتماد بعد ويا رسول الى ويماد بينذي واتنه هي بينذاس رسول رسول وي رسول كاسو من الله الهي بعد حقيقه هذا الرسول كاسو يتلو اقرنها يا صحفا حاشيه اقرن بعد وحكو يا لويه واي صحفا حاشيه اقرن الا قرانك waayo waxa uu lagu qorqorahay baad markaas awalkii hore nabiga kaleey salaatu wasalaam waayo garbaab iyo dhagax iyo garabka xoolaha iyo waxaas wara maqaar idin baad la magdi waxaas lagu qori jiray baad misxaf baad ila Uthman ibn Affan waa misxaf ka dhigay baad yatlu baad aqrin haya rasuulkaasi suxufan haashiya aqrin haya wax ku yaal يعني baad haashiyaha waxa lagu qorahay way asagu baad inuu ka aqrin ma aha Eh, iyo inaaba marka way markaas uu lagu soo dajiya asaw ku yaal suxufan suxuftaasoo mudaharatan la dahiray baa la dahiray ahe laga dahiray baa la khata laba laga dahiray baa la baadil laga dahiray baa la shaki iyo xumaan bal intaba midnaba una dhax geli karin suxuftaasoo ay marka fiihaa suxufta dhaxdeedaba kutubun kutub ay ku sugan tahay baa macna ahkaam baa kutubta looga jeedaa kutubun ay ku sugan tahay kutubtaas oo qayyimatun ahkaam baa marka toosan oon iyo khata midna aan ku jiri aan lahayn baa midda kale illa kitaabkeenu kutubtii hore wixii ku sugnaa dhan baa ku sugan iyo waliba dheeraad dhalika alkitaabu la rayba fiihi dhalika alkitaabu alkaamil kutubtii hore dhan wixii ku sugnaa baa dhaxdiisa ku sugan iyo waliba dheeraad baa marka sidaa darteed baa kutub looga cabiri baa layidi kutubtana waxaa looga jeedaa axkaamta ku dhex sugan baa mm-hmm. fiihaa kutubun qayima marka waayo marka manaha aayadahan u horeeya suuradda bad ujeeddadoodu ahlu kitaabku iyo mushrikiintii kale ilan baadi bay ahaayeen ahlu kitaabku xaq way kitaabo lagu soo dejiya way haysteen oo xaq ahaa iyo ambiya loo soo laakiin way taxriifiyeen way ku ciyaareen way taxriifiyeen aha way taxriifiyeen oo wada way ku ciyaareen kuwan mushrikiintiina ayagu baad marka waxayba uun ay waana baad marka khayr ma way ma agjoogin eh qurunkooda iska caba iska iska caabudahayeen walida labada cibaarada ugu kala duwaa ilaahay midda dambe soo socotiya tanba cibaaradooda waa la kala duway oo waxaa la lam yakun alladina kafaruu bal kuwan ficil baa laga cabiray kuwii gaaloobay baa kuwana waxaa la walmushrikiina ismi baa laga cabiray waxaa marka arrintaasi ku tusinaysaa kuwan ahlu kitaabku inay gaalnimadoodu mid soo darisay ay tahay ilaan ficilku tajadud buu ku tusina baad kuwii gaaloobaa la gadaal bay ka gaaloobay mushrikiin kuwii iska ahaa sumaar waqti hebel baad marka lama odhan waladiin ashraku ayagana lama dhig ah, lam yakun alladina kafaru iyo wal markaas waladiina ashraku lama dhihin baad wal mushrikiina lay ayagubaad markaa inuu shirkigoodu mid soo dariya un ahayn waayo mar ku sifaysan inuu ahaabaad markaa ayaa lagu tusin bay lam yakun ma ahaanin aladiina kuwii kafaruu gaaloobay oo min ahlilkitaabi ehlukitaabkii ku bayaansan iyo walmushrikiina gaaladii kale asnaamta iska caabudahaya munfakiina kuwa ka zuula maynan ahayn camaa alayhi min alkufri waadalaali baadinimada iyo gaalnimada ay ku sugan yihiin kuwa ka way ka zuulahaya ama ka laaban maynan ahayn xataa taatiyahum ilaa uga timaada albayinatu ilaa xujana cad uga timaada waad xujadii cad hadday laakiin u timid labay noqdeen oo kuwana baade baadinimadooda iyo way ka laabteenoo nabigoodiibay raaceen calayhi salatu slam iyo xujadii caddayd kuwana way ka dareenoo way qummaatii canaad u sii gaaloobeenoo baade haddayba ay budacaydhin ku sii dareen baade way ka sii dareen ayagu baade tiibaa marka waxay xataa taatiyahum ilaahay uga timaado ma aynan ka zuulaynin waxay ku sugnaayeen albayinatu xujadii caddayd hiya xujadaasi rasuulun ama laga bedelo rasuulun la yidhaahdo ila nakira baade macrifa laga bedelay macrifa nakira laga bedelay waa isla midun tii haddaan soo marayno bay la mid hay baad lanasfacan binnaasiya naasiyatin waa tii oo kale baad xataa taatiyahum albayinatu rasuulun بدل ولا marka nakira wala macrifo laga bedelay waa iska mashhuur ama laysagaba qadarto wala mubtadoo hiya bayinadaasi rasuulun rasuul wey rasuulkaasoo min allah ilaahay xaggii ka ahaaday oo laga soo diray rasuulkaasoo yatluu aqrinaya suxufan waayo xaashiya baale marka wax lagu dhigay macnaha madmuun xaashiyaha baale waxaa la demnisiiyey waa kaa wey suxuftaasoo mudaharatan la dahiray ama yacnihii baale suxufta tii baale markaas macnaha ay malaa'igtu malaa'igtu lawxul maxfuudka ay kaga soo rarahayeen inna kunna nastansikhu ma kuntum ta'malun amal sidoo kale waa iska suuragal in la yiraahdo suxuftaas oo mudaharatan suxuftaas oo fiiha suxufta dhaxdeedaba kutubun ay ahkaam ahkaam ay ku sugan tahay baad kutubtaasoo qayimatun oo toosan baad haba yaraatee khada iyo wax maroora iyo wax midna ku jirin baad ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا هدونا إلهي ولا سود دجيان قرآن كان خلل بدن iyo iska horimaad badan baa lagu arki laakiin Allah soo dajiyo suura galma marka waxa weeye kutub qayima wama tafarraqa marka kolkii nabigi u yimid maxaa la sugayo markaas oo ahayd ee Eh, kol hadduu nabigu yimid calayhi salaatu wasalaam oo xujadan cadi ay timid oo rasuulkan alla uu soo diray uu yimid dadku isku heer ma ah kuwii ahlu kitaabka ahaa rasuulka way yaqiineen way soo rumaysnaayeen tilmaantiisa sii haysteen meeshuu ka soo bixi doono iyo muuqaalkiisa iyo magaciisa iyo wada iyo tilmaamihiisa o dhan bay sii haysteen ayagu marka maxay ku adeeyeen aragtida arkeen bayna awalka ay ka rumeeyaan gaaladan kalena ha ku dayato kiya canaado diidana hal arko laakiin ayagu gaaladka inay la sinmaan mushrikiinta la sinmaan ma ahayn ay la shay aad sugayso si taqiinay ah oliya dham maxay yiraahdeen ah meeshii laga dhawr laga fiiray ka yimaadaan soolama dhacamal sidoo kale ilaan waaba mid ay sugahayeen oo sii sheegahayeen meeshii ka sugahayeen ka soo bax inay horta ay ka aaminaan soo maahayn markaasaa layidhi wamaa tafaraqa ma aynan kala tegin aladiina kuwiibaad uutul kitaaba kitaabka la siiyey nabi muxamed calayhi salaatu wasalaam rumayntiisa iyo aqoontiisa iyo inuu soo baxayo wada u jiro ma aynan isku khilaafsanayn ilaa min badi ma waayo kii kadib mooyaan jaa'athum ay u min badi ma bacdi maa jaa'athum intay u timid iyagiibaad albayinatu xujadii caddayd mooyeenbaad intaa mooyeen ka hormayna kala teginba wada mushrikiinta way kala tageen yani isku mid bayn ahayn ahlu kitaabkii nebi maxamed intaan la soo dirin oo xujadan cad aynan helin mayna ku kala tagsanayn rasuul baa iman doona iyo ma iman doona mayna isku qabanayn mayna isku khilaafayn inuu iman doono oo nabi aakhiru zamaan uu yahay oo xaq uu yahay oo rabulcuza uu dirsan doono muran kama jirin baad kolkuu yimid maxaa la rabay inay raaca soo maaha wakhtigii khilaaf bilaabeen marka ayaga caydoodii ugu xumayd ba arrintaas tahay baad oo maxay u kala tegahayaan baqyan baynahum baad mm-hmm. ah, baqyan baynahum baad ah, waayo xasadoo baad markaa iyo dhaxdooda ahaaday iyo nabiga xasdayan darteed bay u kala tageen baa wamaa tafaraqa ma kala tegin aladiina kuwii uutul kitaaba kitaabka la nabi muxamed jiridiisa iyo imaatinkiisa iyo rumayntiisa maynan ku kala tegin ilaa min bacdi maa jaa'athum iyaga intay u timid kadib mooyeen albayinatu xujadii caddayd unbay kala tageen oo qaarra way rumeeyeen haba iska yaraadaane sida cabdulahi bnu salaam iyo raggii rag ahaa badnayna way diideenbawasiin kareen gaalnimadii kusii fogaadeenba kufaartii kalena saam mushrikiintana saamba iyaguba noqdeene laakiin haddee kuwani way isku mid maaha isku martaba maaha walxaal bayi baadle markaas iyaynan kala tegin baa la yidhi baad intay makhraati u yimideen mooyeen maa umiruu aan la amrin baad fii kutubihim kutubtooda aan lagu amrin ilaa liyacbuduu inay caabudaan mooyeen allah ilaahay inay caabudaan mooyeen aan wax kale loo amrin مخلصين حال أسافي قرنهيا له لله الدين العبادة والطاعة وعبادة يضاعد إلهي أسافي قرنهيا حنفاء حاليهم بعد كوا إيلانو أديان تبادل قرن كالليحانو إلى الدين الحق بعد إيلان هيا بعد ويقيموا بعد مركز أوغا إلا ليعبدوا إن عابدان الله ويقيموا أي أوغان الصلاة صلاة أوغان من وحكا لأن الأمر ويؤتوا الزكاة زكاة أي ديبا وذلك أرنكاسنا إخلاص كاس يبال مركز أي صلاة يا زكاة الله بحنا إلهي درتي دين القيمة دين الملة من الذي دين تدي وهي من الذي القيمة المستقيمة توصنا يدبال دين توصن وهي حق أهبال wadadii wayaa la yidhi ways ayuu garamareen mayna iskhilaafin baad intuu u yimid baad xujadu mooyeen baale walxaal maa umiruu aan la amrin waayo ahlu kitaabkii baad aan la amrin ilaa liyacbuduu inay caabudaan mooyeen allaha ilaahay ee inay caabudaan baad markaas waayo markaas axbaartoodii iyo kuwa ay ka dhigtaan lama rabin ba ittakhaduu axbaarahum wa ruhbaanahum arbaaban min duuni illah kuwaabaad inay rabbiya ka yeeshaan lama amrin مخلصين حال أسافي قرين هي له لله الدين العبادة عبادة إلهي أسافي قرين هي نعدنا إن لو ذا جنهين حنفاء حاليهم can اladyaan اlbaطilaةi ila diin اlxaq ama xunafaa mustaqiimiina xaalayyihiin kuwa toosanoo cala diin اlxaqi wada ku toosan توصن ويقيموا وإلا ليقيموا إن أغان موين أن لأمن الصلاة صلاة أو يؤتوا أي ديبان الزكاة لمستحقها أي ديبان وذلك أرنكاسنا إخلاصك إيو أعماشا لليمادا دين الملة من الذي دين تيدي وهي من الذي المست القيمة المستقيمة توصنيت ها وهي بعد مركز دين تي توصنيت ها سيهيد بالي بعد لكن ما إن يلينا بعد مركز قال لما إيو waayo qanaca darri unbay ka qaadeen baad إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم إن الذين كوي كفروا قالوا بي ومن أهل الكتاب أهل الكتاب كيا يا والمشركين المشركين تي أصنام تود إسكا عابدهي أهل لبضا قيبوض با كائنون في نار جهنم نار جهنم يكسونان هيان بالي قال عدي بعد حقي عداي u yimid ay diideen ay oo inkiraan labaduba naaru jahannamay ku sugnaan baa layidhi baad ina aladiina kuwii kafaruu gaaloobay oo min ahli lkitaab oo nabigii markay arkeen aan raacin oon rumaynin iyo walmushrikiina gaaladii kaloo ayaga laftoodu markay arkeen aan raacin kaainuuna fii naari jahanama naaru jahanama dhexdeeda kuwa ku sugan bay ahaadeen baa layidhi naaru jahanamay kuwaasi ku sugnaanhayaan khaalidiina xaalayn kuwii ku waarahaya fiiha jahanama weliba ay ku waarahayaan ayna ka soo baxaynin baadle kuna dhimanhaynin ulaaika kuwaas baadle markaas mushrikiinta iyo ahlu kitaabkaasi diiday baadle markaas markaa xujadii caddayd arkeen hum iyagu sharulbariya makhluuqaadka baad kuwa ugu shar badan weyaankhalaa'iqda alla u abuuray kuwa ugu shar badan weyaakuwa mm, ugu shar badan weyaalayidhi cid kastoo xumaan samayso kuwa dhuljiif sameeya kuwa tuugan noqda kuwa qudaacu dariiqiin noqda kuwa baale marka qaasibiin noqda intaba ayagu maa ka shar badan baa le xaq ayagoo garan baad le hor istaago ummaddii baad le ka hortaagan baale ina aladiina kuwii aamanuu bal hadda kuwii la sheegay waade markaas naaru jahanama mutay oo jahanamiyiinta kolka la sheego bal kuwii waade marka ahlujannaha iyagana in la sheego caadada baade marka rabbibaa ku dureersatay siyaaqab waade qur-aanka baad ina aladiina kuwii aamanuu rumeey bimaa markaas aamanuu rumeey nabi muxamed calayhi salaatu wasalaam wuxuu lala yimid dhammaantiin rumeey oo camiluu camal falay asaalixaati acmaashii bada wanaagsanayd baa camal falay ulaaika muxamadow kuwaas hum iyagu khayrulbariyati makhluuqaadka u khayr badan waa kuwaas khalaa'iqda alla u abuuray kuwa ugu khayr badanna kuwaa weeyabaad iimaanka iyo acmaash saalixaada la yimid baad waxaa yeelay jazaauhum kuwaas khayrulbaryaha ah muminiinta baad acmaash saalax la yimid baad abaalgudkoodu cinda rabbihim rabbigood agtii baad xaalu ku sugnaaday jannaatu cadnin nagaadiga jannooyinkiisi weya jannaadkii baad lagu nagaanhayo weligood baad laga baxayn lagana dhimanhaynin lagana guuraynin baad jannaadkaas weyaalay jazaa'uhum kuwa abaalmarkoodu inda rabbihim rabbigood agtii baad ugu sugnaaday jannaatu cadnin nagaadiga bale jannooyinkiisii wey oo tajri ay dureerayso min taxtihaa min taxti ashjaarihaa wa qusuurihaa waayo geedaheediiyo guryaheeda hoostoodabad alanhaaru wabiyaalku ay saa qulqulahayaan khaalidiina xaalay ku waarahayaan waayo asxaabuuljannahaasibaad waayo fiihaa jannada ay ku waarahayaan haddana waa tawkiid khaalidiinaba layidhi baad kusi adkee baad khaalidiina xaalay ku waarahayaan fiihaa jannada dhexdeeda abadan jaclana allaahu minhum radia allaahu ilaahay wuu ka raadi noqday canhum kuwabaad daacada iyo acmaasha khayrkay la iman hayaan ayuu ilaahay uga raadi noqday baad radia allaahu canhum allaahuma arda cannaa wa can waalidiina wa can jamiici almuslimiin ilaahay baa ka raadi noqdaa layidhi kuwaas baad acmaasha wanaagsan khayrka ay la imanhayaan waraduu way raadi noqdeen canhu rabbigood bay ka raadi noqdeen thawaabkii jazuu siiyey baad kolkay hadda arkaan baad jazaa'uhu cinda rabbihim jannaatu cadnin baa layidhi la geliyey baad raali ahaansha la'aan maxaa uga dan ah bale eh, waaba kii baad qusiga xadiidkii saxiixa bukhaariga nabigu calayhi salaatu wasalaam kolkii ahlu jannihii jannada la geliyey baad Hmm. ahlu janna ma raadi noqote oo oh, ilaahayow um, maxaanaan u raadi noqonay naartii jahannabaad naga badbaadisay waxaanaabaad na gelisayba ah, ilaahayow um, ka waran haddaan boodle markaas wax kale idinku sii darabaad oo oh, maxaaba ilaah naga maqano maxaaba kaloo amana loogu dariba ama maxaaba kaloo ka fiican aan helaynaaba waa janaabaad ilaahuna siisay baad jahanaabaad naga korisay baad maxaa leeyahay ugu dambaystii أحل عليكم رضواني فلا أسخط ولا عليكم بعده أبدا تاوي ولا مهمة دبال أحل عليكم كوركينا وحان كود جينها رضواني راضي هان شهيقبال فلا أسخط عليكم بعده أبدا رلاها كدبنا idan ma caron hayaa la yiri baad kaasaaba ugu qaalisan marka wax ilaahay la weydiisan ridlihiisa ugu eh, ugu qaalisan baad waradu an ayaguna way ku raadeen qo ilaahay wuxuu ku jazayaa leey dhalika jazaha qiimaha badan la sheegay liman bu usnada khashiya rabbi rabbiga cabsaday baa dheeldheel mahaba ala inna sil'ata allahi ghaliya ala inna sil'ata allahi hiya aljanna nabi alayhi salatu wasalam ya iskale jazaas liman khashiya rabbahu rabbigii baad ninkii ka cabsada oo baad markaa amarkiisa qaata wuxuu ka reeba ka hadha rabbigii u hogaansama ninkaasa abaalgudka iskale baad nin kale bilaash bilaasha u malayn zalzala waaye gariirka baad suuradiisii haadaa maxaluhaa zalzala zalzalatan baad lafdiga idaa zulzilat masdarkeedii baa marka loogu baxyo baad zalzala zalzalatan wasilzaalan mhm. zalzala zalzalatan wasilzaalan بسم الله الرحمن الرحيم قولوا دها مؤمنين تي بسم الله مغا إلهي بانو ku bilaaban suuradan allah arrahmaan naxariista guud naxariisanay allah arrahiim naxariista gaarka naxariisanay qala ta'ala rabbul azza wuxuu yidhi idha zulzilatil ardu zilzalaha tan nabaad markaa suuradan makiya madani labadaba culimadu way isku qabteen baad ayada lafteeda idaa zulzilatil ardu ardadii baad markii la gilgilo zilzalaha gilgilashadeedii baad qiyaamadii baa dhacaysaba oo wa akhrajad ay soo saarta alardu ardadii adqaalahaa culayskeedii waxay gudaheeda ku jiray wa alqat maa fiihaa watakhalladaan soo marayna waxay gudaheeda ku jiray way mayd ah ama dad ahaa ama waaye markaa dahab ahaa ama macdan ahaa alla wixii gudaheeda ku jira dhanbaad bannaanka isaga soo tuurta baad caloosheedii ay faaruqisa baad markaas sidii baad neef u mulay baad caloosheedii baad faaruqisa baad sida islaan umushaalayd ah, idaa zulzilat baade markii la gilgilo alardu arladii bada zilzaalahaa gilgilashadeedii wayna mudan tahay gilgilashada hadeed maalinkaa waxa taagan banu caad qiyaamadii baaba dhacaysa gilgilashala'aan meesha maxaa oga danabaad zilzaalaha gilgilashadeed oo wa akhrajat il ardu ardadu ay soo saarto adqaalaha culaysyaalkeeda kor u soo saartaba oo waqaala alinsaan insaankii uu yidhaahda kaafirkii maallaha maxaa ku dhac warulka maxaa ku dhac war ardada maxaa ku dhac war maxay leedahay kor baa laysaga soo tuuray baad gebigiisiiba baad war maxaa ku dhacay baad maxaa ku dhacay maxay iska tiri baad waa kaafirkii amaa mu'minkii kolkay ku wada yidhaahdaan man bacaanaa min marqadina haada maxay odhan hayaan hada ma wacada arraxmaan wa sadaqa almursaluun muuminiintu baad waaba sii rumaysnayd inuu qiyaamadu dhaco inay ardadu gilgilin lagu soo baxin yaqiin baabadashada soo ma yaqiintaad sugaysood aragtay baad marka maxaaba tacajub ahab ilaa tacajubku wuxuu keenaa wuxuu ku yimaadaa sabab khafiya آه كل كسبك قرصون يا هيبة مركا يوشي وتعجب كيماده ماشي أنا عادي هاي هبين والله بيصدقوا أجمرس هذا بيصدقوا أجمر تمي هدي هاي يا هبي ماشي آه لكن بعد ماشي شيء هذا كبر في لينين بقى هذا أركتهم بعد مركز حافظ هذه اللي بيحتاجين يا صويا ما هذا كوجين ودن كل بيح وتعجب أجو وعشبك خفي قبل يتعجب كأنا بعد kaasa tacajub keen marka gaalkii baa marka wuxuu leeyahay ama kiin kirsana ma laha wa qala u yiraahdo al insaanu insaankii baa ma laha indhaha meermeeri waayo maxaa leedahay ardadu maxaa ku dhacay yawma idin maalinta abri ilaahay saa ardadu baa u gelgelanayso waxa culayskeeda baa laysaa soo saarayso insaanku maxaa ku dhacay uu leeyahay tuxadiiu way ka warbixin ahbaaraha wararkeedii bay soo gudbin ardadu baad ardada wararkeedii bay soo gudbinaysaa baad maxaa makhraati inala jira baad maxaa makhraati inala jira asagoo cilmullaahi nagu filan ayadoo malaa'ig baad idin raacay ayadoo badankeena xubnaheennii baad kulliba inagu maraatiga yawma tashhadu calayhim alsinatuhum waaydiihim waarjuluhum bima kaanuu yacmaluun xataa idaa maa jaauuha shahida calayhim samcuhum wa absaaruhum wa juluuduhum bimaa kaanuu yacmaluun maxaa makhraati inala jira inaguna aan leenahay baa waxbaan xumaan qarsanaynaa waa ardadii waa markaas ah, see u makhraatiga nabigu calayhi salaatu wasalaam waxay odhanaysaa baad markaas intii aad la imanaysay wax habeen heblaaye hebel saasuu igu sameeyey adoon hebel saas korkayga ku sameeyey hebel wuu igu tukan jiray habeen heblaaya sidan u yeelay alla ilaahuna badbaad ma khashif jooga meesha waa ah, khashif badan baa jooga sheekh la ilaaha illa anta subhanaka inna kunna min adh-dhalimin ay habeen aad xumaan samaysay baad marka ma qarsomayso arladu leedahay habeen hebel hebel iyo heblaaye baad korkayga saa waxa ku sameeyeen baad ay habeen heblaaye meel heblaaye baad adiguna waxba isleed wax isqarqari baa isleed la ilaaha illa anta bawdadaadi baa ka sii darana baad hadalka ugu hor bilaabi baa la yiri baad oo yani inaa zinada loo barbarsan baad sii garanaysaad bawdada ugu hore hadli baa layidhi zinada waad marka dhibkeeda culayska ay leedahay ardadu hebel iyo hebel baa habeen korkayga wax ku sameeyey bawdadaadu ay leedahay hebel iyo hebel baa istaabtay baad markaas kolkay baad xumaanta same faaxashaya isii mareen bawdada u hor bilaabi war badan baa meesha ku jira yowmaidin maalintaa tuxadiu way waramaysaa ardadu ahbaarahaa wararyaalkiibaa le waxalla wixii dusheeda lagu geysan jiray oo acmaalaabay soo dayn war badan bay haysaa ardadubaad wale wax badan bay kaydinaysaa ogaad maxay ardadu u warrami baadle biana rabbaka bisababi ana rabbaka rabbiga muxamadow awxaa inuu waxyooday lahaa inuu amray waran inuu yidhi baad hmm, ilaahay baa amar siiyo markaas soo daa wararkaa baadle kaydii soona daa baad wararkan hadda kaydi soona daabaad marka maalinkabaad ciddi fashil maa fashilantabaad bianna rabbaka rabbiga awxaa inuu waxyoodo amraybale lahaa ardadiibaad u yiri baadle warkaasiidaa yowmaidin maalintaas yasduru nnaasu dadkii baadle way fulahaya ashtaatan baad iyagoo kooxa kooxaaba kooxa ah kooxabaad mowqifkii baa laga dareer qolo walba fariiqun fi ljannati wa fariiqun fi saciir liyuraa in la tusiyo baad acmaalahum jazaa acmaalihim acmaashooda jazeeda in la tusiyo baad qolo walba camalkeeda jazeedii baa la tusin baad yowmaidin maalintaas qiyaamada yasduru nnaasu dadkii baad la weyfulahayaan way kala yaa way dareerahayaan ashtaatan baad iyagoo jama kooxooyina baad qolo baad midigta iyo xagga jannada qolo asxaabul way markaas mash'ama ah oo bidaxdii lala aadi baad qoloba fariiqun fi ljannati wa fariiqun fi saciid maxaa loo soo kaxaynhayaa liyuraw in la tusiyo baad acmaalahum jazaa acmaalihim acmaashooda baad jazaheed in la tusiyo baad haye markii la istusiyo maxaa iman faman yacmal ninkii camal fala midqaala daratin dara wasankeed khayran oo khayra yarahu arki kama qarsoomahay waman yacmal ninkii camal fala midqaala daratin dara wasankeed sharan shar ah yarahu arki baad aayadaha baad ugu cabsiinta badan bay kamid tahay baad aayadu baad waxay sharahaad weligaa aad la maalin oo kelima xun ku hadashay ama meel yar aad u fiirisay ama asabarata oo lagu soo hordhigi aad bay baadle markaa suuradani aayadahan markaas labadan aayadood u dambaysa aayadaha baadle uga cabsida badan baadle qur-aanka ay uga mid yihiin baadle marka midqaalu daruhu shay uun baadle markaas waayo makhluuqa kii ugu yaraan wey baadle miitaal loo soo qaataa baadle ama ha la yidhaahdo noolaha kan ugu yar wey mahal yar yaaro waxa abaad noolaha baad la kow ama ha la yidhaahdo waaba boodhkan baadle hawadan kolkiibaad qoraxdu baad la fiiri soo baxayso gurigaagu meel ka duleelo iftiinka qoraxda waa maarta boorkan yar yarka saa oodan qaban karin haddii qoraxda meesha daban aadan si kale uba arkaynin bannaankana kolku aadan arkayn laakiin baad hawada markuu ka soo galahay iftiinkaas waayo markaas aad ku arkaysa baad kaas oodan qaban karin kaas wey la yidhaahyo xayawaankan yar la yidhaahdaba adugu miitaal ahaan meesha ugu yar umbaa laga rabaa shayga ugu yar oo suuragal abaad ah faman yacmal midqaala daratin dara wasankeed waayo ninkiibaad camal falay khayran oo khayra yarahu arki wuu la kulmi waman yacmal ninkii camal fala midqaala daratin dara wasankeed ninkii camal falay sharan oo sharabaad yaraa allah subxaana watacaala aclam رب صل على الحبيب محمد